أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قل كونوا حجارة أو حديدا الله سبحانه وتعالى waxa ilaahay uu kaga jawaabay aayaddan marka ay leeyihiin kuwa dafirsan soo celinta dambe amba nolosha dambe aakhiro ma markaanu noqonno kuwa baaba'ay faqaaluu waxay yidhaahdeen aidaa ay anubcasu miyaana la soo saari doonaa idaa kunnaa markaanu ahaano amba noqonno cidaama laqo iyo wa rufaata burbur wax burbura oo baaba'ay a innaa ay anubcatu miyaa laga soo saari doonaa amba a innaa anagu lamabcuusuun kuwa la soo saari doono miyaanu nahay khalqa makhluuq xaal aanu nahay kuwa la abuuray jadida oo cusub markaasaa allah wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebi ow noqda kuunuu noqda haddaad doontaan xijaara dhagxaan xijaara dhagxaan noqda aw amase xadiida bir haddaad doontaan noqda macnaha ilaahay kuma adka subxaanahu watacaala kaad noqotaanba dee marka amarkanina waa litahdiide maaha dee arrin lagu waajibinayo oo iyagu ay samayn karayaan marka ilaahay wuxu uhi subxaanahu watacaala waxaad tidhaahdaa kunuu noqda xijaara dhagxaan ahaada haddaad doontaan aw xadiida amba bir aw amase khalqa makhluuq kalaba noqda aw amase khalqa makhluuq kalaba noqda uun kale makhluuqa kale oo ka sise mimaa shii ah yakburu ku weyn fii suduurikum laabihiinna ku weyn anad samadu soo idinlama weyna doontaan sama la arlaba noqdo aw amase khalqaa noqda baa ilaahay yidhi subxaana watacaala ka sifay khalqigaasoo mimaa kii ah yakburu ku weyn fii suduurikum laabihiinna ku weyn basaba noqo amba maaragtay noqoba maaragtay gowl noqo haddaad doontaa mayd noqo hadday la culus ilaahay wuu idin soo celin doonaa wey marka nimankani waxay ku socdaa wax la yidhaahdo qiyaaska faasidka ah qiyaas ulfaasid waxa weeye waxay iskaga jayaad qaadanayaan laba awoodoodon shaqaba isku lahayn shayga maaragtay naqiiska iyo naqiisun calayhibu markay kala duwan yihiin waxaa la yidhaahdaa waa qiyaas faasida weeye macnaa awoodda ilaahay ee aan cidina xadidi karaynin ayaa waxay uga qiyaas qaadanayaan awoodda bini aadamka ee kooban amba makhluuqa ee kooban markaa qofku marka laga hadlayo qof dhintay oo baaba-ay oo bahal cunay amba la aasay soo celintiisu awoodda qofka bini aadamkaa ah wax inaba culus bay noqonaysaa inuuskay usuuka gashaa masalan laakiin waa inaad ka fasirto awoodda soo celinaysaa waa kay ciddan soo celinaysa deena qofkan waa lasoo nolanaya man huwa waa inaad taa qofku isweydiiyo macnaa waxaa soo celinaya subxaanahu watacaala allihii shalayba abuuray qofkan isagoon qof qofkani jirin ma arkaysaa markaa awoodaasun baa ka lumaysaa waa keed faajida wey marka ilaahay wuxuu leeyihi subxaanahu watacaala waxaad ku tidhaahdaa wax kastoo noqda aad doontaan ilaahay wuu idin soo celin doonaa fasayaquuluuna waxay odhan doonaan fasayaquuluun waxay odhan doonaan man kuma yuciiduna kuma ayaana soo celin doona man kuma ayaa yuciidunaa la soo celin doona oo adduunyada dib noo keenaya qul waxaad tidhaahdaa nebi muxammadow yuciidukum alladii marka alladii waxaynu ka dhigaynaa faacil ficilkana waynu qadaraynaa yuciidukum waxaa idin soo celin doonaa alladii allihii baa idin soo celin doona fadarakum ay khalaqakum idin abuuray awala mara markii u horaysay ilaah markii horeba i abuuray unbaa idin celin doon marka alladii waxaynu ka dhignay faacil sow maaha waxaa kalou noqon karaa khabarun limubtadain maxduufin oo muciidukum ka idin soo celinaya alladii weeye muciidukum ka idin soo celin doona alladii allaha weeye fabarakum idin abuuray awala mara markii ugu horraysay fasayunqiduuna waxay luli doonaan amba ay u ruxi doonaan ilayka adiga ru'uusahum madaxyadooda ayay kuu ruxi doonaan madaxa ayay gulin doonaan macnaha fasayanfibuuna marka le waxay luli doonaan weeye ilayka adiga waxay kuu luli doonaan ru'uusahum ay yuxarikuunaha istihzaa'an alinqaada waxaa la yidhahdaa ataxaruk min asfali ila alaclaa oo masalan inaad madaxa sidaas idhaahdo ood kor u qaado iyo inaad hoos urulusho labadaba waa la yidhahdaa marka asalku waa dhaqdhaqaaq sida qofku ay ku huliqliqdeen oo kale laakiin kii shaacirka ahaa isagoo haweenay la hadlaya uu ku sifaynayay inay gabowday lahaa wanaqabat min haramin asnaanuha wanaqabat ay taxarakat min haramin liajli haramin asnaanuha da aawadeed bay irjaheedii la ciyaareen buu leeyahy oo la dhaqdhaqaaqeen marka allah wuxuu leeyahy subxaanau watacaala fasayunqibuuna waxay luli doonaan amba ay ruxi doonaan ilayka adiga ay kuu ruxi ru'uusahum madaxyadooda iyo watacajub la yaaban yani soo celinta ilaahay ay soo celin doono wayaquuluun waxay odhan doonaan mataa huwa waa goorma mataa huwa waa goorma soo celinta qul waxaad tidhaahdaa nebi ow casaa waxa uu mudan yahay macnaa soo celintan an yakuuna inuu ahaado qariiba oo khabarkii kaanada qariiba mid dowba inuu noqdo ay casaa kawnuhu qariiba ahaanshihiisa ayaaba dow yawma yadcuukum udkur xus qadar ficilkaasoo loo qadara udkur xus yawma maalin yadcuukum ilaahay idiin yeedhi doono xagga quburaha laydinka yeedhi doono oo dabadeed fatastajiibuuna ilaahay aad maqli doontaan oo aad adeeci doontaan bixamdihi xaala kawnihim xaamidiin xaala kwnihim xaamidiin xaalaatiin kuwa alla ammaanaya oo quburaha inta laydinka yeedho daacigi idiin yeedho ayaa quburaha ka soo wada bixi doontaan idinka oo weliba ilaahay ammaanaya subxaanahu watacaala ma arkaysaa idaa dacaakum dacwatan min alardi idaa antum takhrujuun mar alla marka soo baxayaa markayaba subxaan allah buu qof waliba ka boodaya qabrigu ku suray uskur xus maalin yadcuukum idin yeedhi doono oo fatastajiibuun fatastajiibuuna aad adeeci doontaan alleh bxamdihi xaala kwnikum xaamidiin xaalatiin kuwa alla ammaanayo oo watadunnuuna aada u malayn doontaan in labistum ay maa labistum intani bimacnaa maa in labistum ay maa labistum inaydaan ku nagaanin oo aydaan qubuuraada ku jirin ilaa qaliila in yar mooyaane qabriga laftiisa cadaab bay ku qabeen laakiin cadaabka qiyaamaha ka sii daray gaban yar bay uhaysan doonaan ba alla leh subxaana rabbukum rabbigiin waqul waxaad tidhaahdaa nebiow licibaadii addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa mu'miniinta ah yaquulu way odhane maquulu qawlkiida xasban amarkii waqul waxaad tidhaahdaa waxaan u qawlkii licibaadii addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa hadal dabacsan kula hadla kuwan yaquulu way odhan addoommadaydiya allatii kelmadii bay odhanay kula hadlayeen allatii ay almaqaala maqaaladii bay odhan doonaan hiya iyadu axsanu wanaaga badan waa intaan jihaadka laysfarin weeye allah wuxuu uhi ina ashaydaana shaydaanku yanzagu wuu waswaasiyaa wuu fasahaadiyaa yanzagu wuu fasahaadiyaa baynahum ay bayna annaas dadka dhexdooda ina ashaydaana shaydaanku kaana wuxuu ahaa yahayna lilinsaani dadka wuxuu u yahay caduwa cadow buu u yahay mubiina cad oy cadaawadiisu ay cad tahay rabbukum rabbigiin aclamu kii ku cilmi badan weeye bikum idinka in yashac hadduu doono inuu idin naxariisto yarxamkum wuu idin naxariisan wain yashac hadduu doonana yucadibkum wuu idin cadaabi wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin nebi muxammedow calayhi salaatu wasalaam calayhim ayaga korkooda kugumaanaan dirin wakiilaa mid loo tala saartay inaad tahay oo ilaalinaya adiga dacwadun baa ku saaran agaansiyi warabbuka rabbigaagu nebiyow aclamu kii ku cilmi badan weeye biman buu ku cilmi badan yahay fi samaawaati samaadka ku sugan iyo waalardi arlada kuwa ku sugan wallaahi laqad fadalna waxaanu ka fadilnay bacda annabiyiina ambiyada qaarkood bacda annabiyiin ambiyada qaarkood waxaanu ka fadilnay calaa bacdin barka kale ayaanu ka fadilnay wa aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud waxaanu siinay zabuuraa kitaabka zabuur la odhan jiray baanu siinay marka ilaahay wuxuu leeyahay waanu fadilnay ambiyada qaarba qaarka kale xadiis baa jira fi saxiixayni ku jira oo rasuulku leeyahay laa tufadiluu bayna alambiyaa markaa tafsiirka rasuulku diiday waxa weeye altafsiilu bimujaradi tashahi waalcasaliya laa bimuqtaba daliil macnaha waa qofku si cafageedu ku jirto amba si uu jecel yahay inuu rasuulka ilaahay ku kala fadilo laakiin waxa daliili marka daliilka soo arooray ee tilmaamaya ilaahay inuu kala fadilay waxa waajib ah in la raaco khilaafna kuma jiro in ay rususha ilaahay ay kala fadilan yihiin markaa daawuudna zabuur baanu siinay baa ilaahay leeyahy subxaana waxa uu ahaa nin qaari ah amba rasuul ilaahay oo qaari ah buu ahaa weliba ma arkaysaa kitaabkiisan asmaadiisana malaha qur'aanku uu ka mid ahaa ambaba qur'aan baabuu ahaa mid la akriyo oo haddii xagga ismiga laga eego waayo waxaa jira xadiis saxiix fi saxiix fi saxiix albukhaariyi rasuulku uu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kusifa calaa daawuuda alqur'aan daawuud waxaa loo fududeeyey qur'aanka fa kaana ya'muru bidawaabihi markaasuu wuxuu amri jiray in fardihiisa la kooreeyo fatusraj markaasaa la koorayn jiray fakaana yaqra'uhu qabla an yufraqa yani alqur'aana yani wuxuu dhamayn jiray markiiba kitaabkiisa intaan koorihiiba la dhamaynin allah wuxuu leeyahy subxaana watacaala qul waxaad tidhaahdaa nebiyow udcuu u yeedha aladiina kuwa zacamtum aad beenawaaseen amba aad mala'awaasheen annahum aaliha ilaahyo inay yihiin min duunihi alla tukadi barbar kuwa u yeedha u yeedha qul waxaad tidhaahdaa udcuu u yeedha kuwan mushrikiinta ah aladiina waxad zacamtum aad sheegateen amba aad ku beena waasteen annahum aaliha ilaahyo inay yihiin min duunih ay min duuni illaah falaa yamlikuuna kari maayaan macnaa idiin mulkiyi maayaan amba idiinma ahaanayaan kashfa dur dhib qaadidii kashfa duri dhibaato qaadideed idiin kari maayaan cankum idinka ay idinka qaadaan bilkuliya idinkama qaadi karayaan walaa taxwiila wareejinna idin kari maayaan oo dalaayadii kuhaysa intay kaa qaadaan inay cid kale ku bedelaan amba xaaladii xaalad kale inay idinku dooriyaan aye ulaa'ika kuwaasi markaa waxaynu ka dhigi doonaa khabarka jumlada dambe tafsiirka ugu fiican yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ulaa'ika kuwaasi ilaahyadaas ka sifay aladiina ilaahyadaasu yadcuuna ay caabudayaan kuwan mushrikiinta ahi hum ilaahyadaba hum ilaahyadaba ay caabudayaan yabtaguuna waxay ku dalbaan ilaa rabbihim rabbigoodba waxay ku dalbayaan kuwan la caabudaya alwasiila u dhowaansho waxay ugu dhawaadaan lama saw tafsiirba waa la saaraa mar waxay leeyihiin waa dadkii saalixiintaa dadkan caabudaya sida ciise iyo cusayr iyo malaa'igta iyo saalixiinta kale mufasiriinta qaarkood waxay soo wariyeen oo sida saxaabadii ibnu mascuud oo kale waxay leeyihiin niman mushrikiin ah ayaa waxay caabudi jireen jin ilan jinka waxay caabudi jireen bay ahaayen markaa jinkay caabudi jireen baaba ka islaamay jinkay caabudi jireen baa ka islaamay iyana war uma yahay laakiin kay caabudayen markuu islaamo ilaahay buu iska beriye ila addoon buu ahaay kanina meel cidlo ah oo kii ilaaha u ahaaba u ka islaamay ayuunbu ku daalay ayuu ku daalay marka allah wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa sifaqadeg yadcuuna ay caabudayaan wowguu mushrikiintu ku dhacaya alwaaw almushrikuuna ay caabudayaan ay ugu yeedhayaan ilaahyo yabtaguuna kuwaasi waxay ku doonaan ilaa rabbihim rabbigood waxay ku doonayaan alwasiila ay alqurba u dhowaansho amala ilaahay ugu dhowaadaan subxaanahu watacaala ka bedel ayuhum yabtaguun waw waa dadka bedelaysaa ayuhum koodiibaa ku dalbaya ilaahay inuu u dhawa ayuhum koodiibaa dalbaya aqrabu ugu dhawaansho badan sibadadku ilaahay uga sibay wey ilaahay usii dhowaanaya wayarjuun waxay rajaynayaan kuwan ay caabudayaan raxmata ilaahay raxmadiisa ayay rajaynayaan wayakaafuun waxay ka baqanayaan cadaabahu cadaabkiisay ka baqanayaan mid baqanaya macaabudi lahadadog ya jamaaca laa yakun ilaah laa yastaxiq cibaad mid baqaya kaaya maa quwata marka cibaadadiis abadan caabudin baa ilahay ku leeyahy subxaanau watacaala waayo yakhaafuuna cadaaba ayay ka baqanayaan cadaabka ale ina cadaaba rabbik rabbiga cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday maxduura mid laga digtoonaado allayna waa mid laga boqo sababta cadaabka ilaahay uga baqanaya subxaanahu watacaala de cadaabka ilaahay baaba sidaa iskaga ah maog masaadan ku meeraysan meel aan waxba adiga ku olin oo ma og tahay tawasulka noocyo banaani way jiraan camalka saalixa waad ku tawasuli kartaa iimaankaada la rumaysanta waad ku tawasulaysaa ducaa saalixiin qof wanaagsan oo cibaadadiisa iyo diintiisu ay kaa wanaagsan tahay oo war ilaahay ii bari aad tidhaahdo waad ku tawasuli karaysaa iimaankaada la rumaysan tahay saas oo kale laakiin dad dhintay daatadooda laguma tawasulo ma arkaysa waxaynu inagu tawasulka iyo istiqaasadaaba inagana isaga see khaldanba tawasulka masalan iyo istiqaasaduna way isku murugsan yihin istiqaasadu waa toos ilaahay cid aan ahayn dadkuu barya ciddan ay barayaan haba awooda ulahaato ina waxaana u kasoo weydiisanayo qofka ay karto iyaana karinba inta badanna dadku waxaabay baryaanba cid aan iyaga ilaahay iyaga aan waxba u qaban karin ba dad dhintayba ah amba masalan dee jinba iska ah jinbay barayaan badi aad ilaami baa la dhahda waa shimbirlay markaydusaa u dul maro wax alla waxa shimbirkaysaa ku jira shaqaaqadood maqlaysaa bu mid waliba way ka baxaysaa ilaaha isama dhigin sheekh cabdulqaadir jiilaani shimbirka ah shimbirlaayaha ah rabbi kama dhigin waa masri wey sabeed khatar badan ma ogta markaa qofka muslimki waa inuu ogaado cidduu baryayo iyo cidda baryada xaqa uleh waa allah subxaanahu watacaala tawaasulna waxyaabo fara badani ma aha oo dadku tawasul u haystaa kisbaadahu fataa ayuu sheekh buu siyaarinaya ma usu kutiraya waqisbaadahu fataa waqulu lahu ayaa qawsu sud bilgira buu ku albaabkiisa waqisbaadahu wactaqid fataa waqulu lahu ayaa qawsu sud bilgira wain min qarya oo meel kastoo jirta qarya may ahaanin ay wamaa qarya magaalo la dego wey may ahaanin culamada qaarkood waxay leeyihin si saaxadsan oo waxa uu macruufaana iska bay luqada carbeed in sifada la cadfo wa in min qarya ay wamaa qaryatun magaala may ahaanin qaryadaasoo daalimatun ah markaa sifada uqada ilaa si hadday ahaatay naxnu anagu muhliku kuwii halaagi baanu nahay xaaqay muhlikuuhaa qaryadaa kuwii halaagi baanu nahay qabla ywmi alqiyaama yowma alqiyaama hortii baanu halaagi doonay tafsiirkana wuxuu odhanaya wain min qarya meel la degaaba may ahaanin ummadii ay taallo ilaase hadday caaqiba naxnu anagu muhlikuuhaa kuwii halaagi baanu nahay qabla ywma alqiyaama yowma alqiyaamaha hortii baanu halaagi doonaaba ayaanu halaagi doonaayo hadday wanaagsan tahayna dee mawt iyo geeri ubaa heli doonto dadka ku nool hadday xun tahay ay daalimo tahayna aw amase mucadibuha waanu cadaabi doonaayo wa hadday dulmi xumaan la timaado cadaaba waanu cadaabi cadaabkaasoo shadiida adag kaana wuxuu ahaaday daalika xukunkaasina inaanu baatiin doonno arlada ilaahay waxa yaalla kaana wuxuu ahaaday daalikaasi fi lawxa almaxfuudka dhexdiisa wuxuu ku yahay mastuuraa mid la qoray oo lagu sadarayay buu ku yahay wamaa manacana nooma diidin oo nagama hor joogsanin an nursila inaanu diro bilaayaati aayaadka inaanu soo diro nagama hor joogsanin wax kale ilaa an shaddada inay beeniyeen mooyaane bihaa aayaadkaasi alwaluuna kuwii hore macnaa ilaahay aayaadkan uu ku sheegay halkan waxa weeye aayaadka kawniga ee mucjisaadka ah macnaa aayaadkii haddii aanu soo diri lahaynoo oo sidii hashii saalix iyo ushii muuse iyo gacantii iyo wax lamid ah haddaanu soo saari lahayn ay arki lahaayeen kuwa nebi maxamed oo aanu kuu dirnay hadday beeniyaan waanu rogi lahay marka ilaahay wuxuu leeyahay waxaa naga hortooga una aayaadkaasi aanu soo diro beeninta ay beeninay beeniyaan kuwii hore kuwanina ay dariiqoodii mari doonaan wamaa manacnaa nagama horjoogsan an nursila inaanu diro mafcuulkii labaad buu halkaasi dhacay an nursila inaanu diro fi laayaat aayaadka inaanu soo diro onu soo saaro ilaa an kadaba inay beeniyeen mooyaane wax kale bihaa aayaadkaasi alwaluuna kuwii kuwan ka horreeyey way beeniyeen un aacibka halkaas u dhacay waaataynaa waxaanu siinay tamuud reer tamuudna waxaanu siinay annaaqa hashii baanu siinay mubsira xaala kwniha bayina xaalay tahay kii cad badalanaysa mubsira xaalay tahay kii waxarkaysa macnaa mid wax lagu arko oo cad fadarabuu way dulmiyeen biha aayatii fadaramuu fakafaruu biha aayaddii bay ku kufriyeen wamaa nursilu ma diro bilaayaat aayaadka wax kaleba uma diro waa aayaadka ilaahay uu ka muujiyo koonkani ilaa takwiifa cabsi gelin mooyaane wax kale takwiif mid cibaad abaarahan oo dhan lulkan waxyaabahan oo dhan waa takwiif waa cabsigelin u weeye allah wuxu uhi subxaanahu watacaala waid qulna wadkur xusnabiyo id waagii qulnaa aanu nidhi laka adiga aanu ku nidhi in laka adiga aanu kugu nidhi ina rabbaka rabbigaagu axaaba wuu koobay cilmi iyo ogaal buu ku koobay binnaas dadka ilaahay baa koobay subxaanahu watacaala waana ogsoon yahay marka ilaahay baana kaa ilaaliyey dadka ahaaba marka la yidhaahdo dadka waa qaar ilaahay hayo marka ilaahay baa ka ilaaliyey subxaanahu watacaala nabiyullaahi maxamedna ina dhib ugeystaan alle ayaa kaa ilaaliyey ay casama ninka oo sida bukhaari uu leeyahay maogta ibnu cabaas isaguu ka warinaayo allah wuxuu yihi subxaana watacaala wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin ama kamaanaan dhigin alru'ya waxyaabihii aanu ku tusnay alru'ya waxaad aragtay allatii ruyadii araynaaka aanu ku tusnay ilaa fitna imtixaan mooyaane wax kale umaanaan yeelin ay ikhtibaara waimtixaana marka alru'yaa halkan waxaa loo jeedaa waa ru'ya caynin waa waxyaabuhu rasuulku arkay habeenkii israada ah habeenkii israaga waxyaabuhu si cad rasuulku u arkay weeye riyana ma aha tafsiirka ugu xooga badan sidaa wey aruyana waa la yidhaahdaa qofka waxa ilaahay tusa aba warkaba wamaa jacalnaa kamaanaa yeelin alru'ya allatii riyada ma arag waxa shayga la arkay allatii midda araynaaka aanu ku tusnay ilaa fitna imtixaan mooyaane wax kale umaanaan yeelin linnaas dadka lagu imtixaamayo oo ilaahay ba subxaana watacaala ku imtixaamayo markay yidhaahdeen dee rasuulku uu sheegay xalay intuu ka tegay isla habeenkiiba min almasjid xaraam ila masjid aqsa min almasjid aqsa ila samaawaati alculaa markuu tegey ee uu soo noqday isla habeenkii de waxay ku noqotay imtixaan way yaqiinsan waayeen way ku kufriyeen in badan washajara geedkii wax kalaba kamaanaan yeelin wamaa jacalnaa umaanaan yeelin ashajara geedkiina shajarada almancuunata lagu nacdalay fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa lagu nacdalay iyana umaanaan yeelin wax kale ila alfitna fitna iyo imtixaan mooyaane oo iyadana sida imtixaan u noqotay dee ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku sheegay geedkani inuu ka baxayo fi asli ljaxiim marka waxay yidhaahdeen dadka dee caqliga khaliga ah imtixaan iska isticmaalay oo siday u suurto gashaa inuu geednaa ka dhex baxo dul qalaalan baanu ka bixiba karin oo ingegan maanaa see u gashaa inuu dab ka dhex baxo yaa ka abuuraya cidda ka soo saaraysaa waa hayo taasaanay suuy marka iyada laftigeeda imtixaan bay iyo wa shajara jeedkii umaanaan yeelin wax kale almalcuunata lanacdalay nacdalay fi lqur'aani lagu nacdalay ilaa fitna wanuhawifu waanu cabsi baa ilaahay leeyihi hum dadka kuwa kufraanu cabsi gelinaa dadka in badan amaba kuwan kufriyey baanu cabsi gelina famaa yaziidu uma korkiyahum ayaga cabsigelintu takwiifku ayaa faacilka ah ilaa dugyaana qooq kabiira weyn mooyaane wax kale xadgudubun buu siyaadiya oo way beeniya waid qaalat wadkur xusnabiyo id waagi qulnaa aanu nidhi qulnaa waa qawl waa min sifaat illaahi subxaanahu watacaala sifatu lkalaam ilaahaynu qawl yahay nidaa u le intaba uu leeyahay baan u waturu xusayd waagii qulnaa aanu nidhi lilmalaa'ika malaa'igta aanu ku nidhi isjuduu sujuuda malaa'igay liaadama u sujuuda oo fasajaduu dabadeeta ay sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa ibliis mooyaane ilaa laakina ibliisu ma sajad kullisma sujuudin ibliisku malaa'igta kama mid ahayn xataa waxaan uga mid ahayn cibaade ahaan iyo cunsur ahaanba aslhanakabu min cayn ilaahay naar buu isaga ka abuuray subxaana watacaala halka uu malaaigta ka abuuray min nuurin marka weliga ayaa laha qaadin malag fallaagooba inuu yahay kaar baa ku dhacday qaala wuxuu yihi marka ibliiskani aasjudu ma waxaan u sujuudaa qaaladan ilaahay baa lehe waxaa fiican inaad tidhaahdaan hadiyo jeeraale qaala tacaala xaakiyan can ibliisa ilaahay wuxuu yihi isagoo inoo sheegaya qowlkii ibliis qaala wuxuu yihi ibliis aasjudu ma waxaan u sujuudaa liman ma baan u sujuudaa khalaqta aad abuurtay diina xaala kawnihi diina xaaluu yahay dhooba marka xaalada ayaa ugu fiican midna waa la qadari karaa binafci lkhaasir baa lagu nafsiye yidhaahdaani asigu ma waxaan u sujuudayaa liman mid khalaqta aad abuurtay min diin sidaale diinan ay min diinin dhooba xaggeed ka abuurtay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ara'aytaka bal iiga waran qaala wuxuu hi ibliiskii ara'ayta allow iga waran buu leeyay haadaa kan bal iga waran alladii kan alladii midkan karamta aada ka fadhishay calaya aniga bal iga waran ninkan xaalkiisu muxuu yahay saasuu leeyay qaala wuxuu hi ibliis ara'aytaka bal iga waran rabbiyow haadaa kan ee akbirni alladii kan karamta aada ka fadhishay calaya aniga wallaahi adaan kugu dhaafayey buu leeyay lain akhartani haddaad ii kaadiso amba aad dib ii dhigto ilaa yawmi alqiyaama ilaa qiyaamaha inta laga gaarayo ma dafirsana eh haddaad ii kaadiso jawaabtu waa tan la axsanikanna waan faruur xidhi oo waan faruur xidhi duriyatahu ubadkiisa carruurtiisana waan faruur xidhaya awrka haddii la faruur xidho geesna u baydhi maayo xanag waxaa lagaa marka dee fardaha la geliyo xakamaha amba birji marka waan faruuxinayaa buu leeyay markaas goodiyuhu qabsanaya weliba tallaabakaad baan yeelanaysaa laaxsalikanna waan faruurxidi oo waan faruurxidi duriyatahu ubadkiisa ilaa qaliila in yar mooyaane in yar mooyaane waa male hadda waxaanu ninkani wadaamo og ila waa ku xaqiijin doonaa qaala tacaala rabbi wuxu ui idhab tag inkaar baad qabta idhab tag wey ilaahayna wuu u kaadiyey ilaa suufka hore laga afuufo idhab tag ee faman midka tabicaka ku raaca ee minhum iyaga ka mida iyo adigaba fa ina jahannama jahannamo ayaa jazaukum abaalmarintiinna ah jazaaa abaalmarin maskarkaa ku camal falay jazaa abaalmarin abaalmarintaasoo mawfuura la dhammaystiray amba waxaa laydin abaalmarin doonaa jazaa'a abaalmarin mawfuura la wasteeyey macnaha dhamaystiran wastabsis eriyo sibso baa la yidhi amba fudaydso wastabsis sirdi sibso man istadacta kaad sharto oo minhum ayaga ka mida ku didso bisawtika codkaaga u heeg alhinaac wey ilaa yurba igu soo dhoofisaa maog minaha shaydaan wastabjid eriyo man istadacta kaad karto oo minhum ayaga kamida bisawtika ku celiya baa ilahay leyi subxana watacaala waajlib ku qayli ku weerar waajlib ku weerar oo ku qayli calayhim korkooda bikayrika fardahaaga iyo wa rajulika luglaydaadaba lug iyo farasba isugu da eriyo wey istifsa dhexayso weeye fududayso man istadacta kaad karto oo minhum ayaga ka mid ah bisawtika ku weerarta ilaahay ku kaxayso codkaaga mufasiriinta qaarkood waxay idhaahdeen huwa alghinaau waa heesta mujaahid kale wuxuu leeya billah huwa alghinaa waa heesiga muusiga isugu dar ku fudayso markaasi sidib yar bay ku adeecaya marka ibnu cabaas oo kale wuxu waa kullu daacin dacaa ilaa macsiyati illaahi caza wajal waa mid kastoo dadka ugu yeedha ilaahay macaasidiisa wey tafsiirkaasi ayaa ibn jariir atabri uu rajaxaya allah muxuu yidhi waajlid ku qayli ku weerar weyi calayhim korkooda ku weerar bikaylika fardoonaydaada kuwa fardaha wata iyo warajulika luglaydaadaba isugu dar lug iyo farasba waa teknika iyo infantry ma gelin ma ogti waxba kaga tegin washaarik la wadaag hum ayaga filamwaal xoolaha la wadaagoo la cun macaasi ribada tuugada qurunka laaluusha balaayaha ku soo qaata la wadaag iyo walawlaad caruurtaba oo caruurtii baase sidii ula wadaagaya waxau leeyahay xasan albasri raximahullah bal wallahi shaarakahum ilaahay baa ku dhaarse uu la wadaagay buu leeyay filamwaali walawlaad maxaa dhacay najazuu way majuusiyeeyeen wahawaduu way yuhuudiyeeyeen caruurtii wanafaru wasabquu hayra sibqati islaam sidaasoo kale wey wadaadka hataa bisika loo qabanna waa lamid wa og haddii kale ilmaha dhashe habeenkaa shaydaankii kama u badbaadin bacdusalafku waxay leeyihiin waa haddii loo bixiyo magac magac shaydaaniya ah sida cabdulxara xaaris iyo wax lamida wey intaba waa lagu fasiray salafka aqwaashooda markaad ku eegto midba dhinac buu ka fasiray ma ogti waa dilka caruurta la dila qaar baa caruurta iyo la wadaag cuudkada wacidhum u yabo ballanqaado beena lu goynaya wamaa yacidu uma yabooho um ayaga u maayo ashaydaanu shaydaanku uma yabooho ilaa huruura lugooye mooyaane wax kale ilaa huruura lugooy la rasuulaha ba maqasa lugooye waa khiyaamo ina cibaadii waa intii yarayda ina cibaadii addoommadaydana laysa laka adiga kuuma ahaanin ibliisow calayhim ayaga korkooda suldaan awood xujo aad ku duubsato suldaanka waxaa loo jeedaa alxuja shaydaanku miyuu garu helayaa inaad fitinaysatay shaydaan baa ilan kuu qurxiyey laakiin dee kumuu soo qaban luqunta oo mukhbaaradda kugumuu tuurin soo ma aha waxa wada marka isagu tafyiru buu samaynaya suldaanka loo jeedaa waxa weye waa litafyiin wakafaa birabbik rabbiga ayaa kugu ayaa ku filan wakiila mid la codshado ilaahay baa subxaanahu watacaala ku kaafiya addoommadiisa weeye rabbukum rabbigiin aclamu rabbukum rabbigiin alladii midka weeye yusii idin baabihiya alsja waxaa laydhaha waa qofkao ficliga loo dalambeliyo maqasa soo maray waxaa laydhaha waa la dalamberiyey eedii dheer ma geli karto markaa ficligeer baa loo kaxeeya dalambalin si aanay u daalin isjaagu waa caynkaasa ilmaa caruurtaa loo baabiheeye oo kala wey ah, rabbukum rabbigiin aladii midka weeye yusdii idin kaxeeya lakum idinka idinku kaxeeya hadba idinku baabihiya alfulka doonyaha filbahri badda dhexdeeda litabtaguu si aad u dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiisa wax ka mida inahu alla kaana wuxuu ahaaday bikum idinka idin yahay balbay raxiima allaha idin naxariista badan la wey raxmadiisu saa idinku sakay waidaa masakum hadduu idin taabto waidaa masakum markuu idin taabto aduru dhib dhibaata markay idinku soo gaadho fi lbaxri badda dhexdeeda eedaa hushoodtaxan dalla wuu qarsoomaa wuu libdhaa wuu libdhaya ay raacda wuu ciilaa ayuu ardada soomaalida qaar odhan jireen wuu qarsoomaya dalla wuu libdhaa wuu qarsoomaa man kuwiibaa qarsooma tadcuuna aada caabudayseenood beryi jirteen ilaa iyaa alla mooyaane waxalla wixii loo yeedhi jiray oo dhan ayaa cararayeen mu ogti haye falamaa marka najaakum uu idin badbaadiyo ila albar beriga markuu rabbi idiin badbaadiyo badii idinka saaray iyo bacashii idinla afatay acrabtum waad jeedsataan baa ilahay acrabtum waad jeedsataan wa kaana alinsaanu kii dadka ahaa waa insaankan kaafirka ee wuxuu ahaaday kafura mid dafiraa badan waa facuul kafura mid dafiraa badan oo ilaahay iminka badda ka soo saaray la caraaciday ee meel walba ay ka tuureen ayuu dafirayaan ma og tahay markaa nimankan mushrikiina alcarab niman khatar bay badan bay ahaayeenoo markay badda galaan ay ogaadaan waxay yaqaaneen ilaahay mooye cid badbaadin karaysaa inaanay jirin xaaladaa way iska daadin jireen wax walay caabudi jireen alle mooyaane waa kii cikrima lahaa ila markii rasuulku qabsaday marka waa kii baxsaday habashadan u galbuis yidhi ma ogta meelahanay doonidu yarada sabbaysay markaasaa la yidhi meeshan ilaahay mooyaane ilaahyadii la caabudi jira waxba ka tari maayaan inahu laa yugnii bay idhahdeen laa yugnii cankum ilaa an tadcu llaha waxda iyagiiba saa isku yidhi rabbigo keligaa baridaan mooyaane cid kale wax intaraysaa ma jirto wallahi in kaana laa yanfacu fi lbaxri ayruhu fainahu laa yanfacu fi lbari ayruhu fainahu laa yanfacu fi lbari ayruhu allahuma laka calaya cahdan lain akhrajtanii minhu laadhabana fala adcana yadii fii yadi muxammadin fala ajidannahu ra'uufa raxiima waa kii sidaa lahaa ilaahay baan ku dhaartay haddaan badan isaga mooye cid kale aanay waxba ku taraynin berigana cid kale inaanay waxba ku tarin haddii rabbi saymahan iga saaro waan tegi doonaayo zayd bn gacanta ilaan gacanta saari doonaayo dhabankiisa iyo dabcigiisuna ra'uufa raxiima buu ahaa waa maydhada islaamiyada soo wanaagsanaa sood garan karaysaa kuweena ugu daran markay badda galaan iyo guuldarrada markaasaaba shirkiga bilowdaaba shin waxu qab ruuxaan ay sii balaayo haysa quruumaha dhiig hala waraabiyo xabaala ha geeyo allahu akbar dhowda ilaahay cid aan ahay ma laa ilaaha ila allah afaamintum miyaadka aamid noqoteen an yaksifa inuu gooyo bikum alla inuu idinla jaro jaanib albar beriga dhinaciisa soo badda soo saarin beriganba uu idinla jari karaa afaamintum miyaad ka noqoteen an yaksifa inuu gooyo bikum inuu idinla jaro jaanib albar beriga dhinaciisaba idinla jaro aw amase yursila inuu kusoo diro calaykum korkiina xaasiba dabayl qururux wadata waa riixun laha alxasbaa xaasiba qururux leh inuu rabbi idinku soo daadiyo uma dabal markuu idinku daadiyo laa tajidu aydaan helin lakum ay lianfusikum aydaan u helin wakiila mid aada cuskataan oo idin gargaaratoon ama minkum iyaad ka amin noqoteen an yuciidakum rabbi inuu idinku celiyo fiihi badii maratan mar ukaa kale mar labadinaad muraad u yeelataan ad oo fa yursila daayo calaykum korkiina kaasifa mid wax burburisa jejebisa oo min ariix maraakiibtaad aragtay bay toostankay ku kala dhufata kuwooda xataa waa weyn san gariska ah ayuu laba u kala jaraa hersidaasuu ku dhufanaya kab kala duulaya kaasif waa mid wax burburiya oo min ariixi dabay ah oo markuu alla idinku soo diro fayubriqakum rabbigii uu idin qardiyo oo fayubriqakum rabbi uu idin qardiyo bimaa kafartum ay bikufrikum bisababi kufrikum gaalnimadiina daraaddeed uma dad laa tajiduu aada weydaan aydaan helin lakum lianfusikum calaynaa korka yaga aada u weydaan bihi qarqintaa aanu idin qarqinay daraaddeed aliqraaqa damiirkaa u celi uma laa tajidu dabad aydaan helin lakum lianfusikum aydaanu helin calaynaa korka yaga aydaanu helin bihi qarqintaa aanu idin qarqinay amba halaajintaa aanu idin halaagnay sabiica mid idiin aarguda sabiica mid idiin aarguda sabiic waa faciilo bimacnaa faacila mid noo dabagala cid dababtiinaba reersata sabiica mid idiin aara aad weydaan oo ilaahay subxaana watacaala qasada allah wuxu uhi wallahi laqad karamna waanu waxaanu ka fadilnay banii aadama reer bani aadam waanu fadilnay wa camalnaahum waanu qaadnay oo gaadiid baanu ugu yeelnay fi lbar beriga dhexdiisa iyo wlbaxr warasaqnaahum waanu ku arsaaqnay min aayibaat wafadalnaa waxaanu ka fadilnay hum bani aadamkii calaa kasiir in badan baanu ka fadilnay oo miman ah khalaqnaa aanu abuuray tafdiilaa fadilis baanu ka fadilnay saa'ir alxayawaanaat ayaa ilaahay ka fadilay subxaanahu wa tacaala yowma nadcu udkur xusna liyowm yowma maalin nadcuu aanu ugu yeedhi doonno kulla unaasin ummad walba kulla unaasin dad walba macnaa ummad walba aanu ugu yeedhi doonno biiimaanihim imaamkoodii bimacnaa birasuulihim rasuulkooda aanu ugu yeedhi ya ahla muxamed ya ahla muusa ya ahla fulaan marka aayaddan waxaa la yidhaahdaa bacdusalaf waxay yidhaahdeen sharaf weyn baa ugu jirtay ahlulxadiidka oo imaamkoodu waa rasuulka biiimaanihim waxaa kaloo la yidhaahdaa kay iyagu adeecsanaayeen madaxdooda ahaa war kuwii fircoon guulraaca yaa alalbush kunuu maca albush yaa alashayaan kunuu maca shayaan waa tafsiir jira isaguna tafsiirka saddexaad waxa weeye ee culimada qaarkood ay raajixeen imaamkaniba waa kitaabkii acmaashooda lagu qori jiray wa kula shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin shay walba waxaan ku qoray marka ya asxaab kitaab alyamiin saasaa odhan doonaa allahu le subxaana ya udkur xusiya maalina waxaan ugu yeedhi doona kula unaasin umad walba biimaamihim kitaabkoodii qur-aanka hadduu ahaa aba biimaamihim birasuulihim aba biimaamihim kitaabkii camaladooda lagu qori jiray aan ugu yeedhi doono aba biimaamihim ka iyagu adeeci jiraan faman uutiya qofka la siiyo kitaabahu laga siiyo biyamiinihi miligtiisa ay miligta ku qaata faulaaika manka ayaa macnaa jamca faulaaika kuwaasi yaqra'uun waxay akriyi doonaan kitaabahum bay akriyi doonaan walxaal bay akriyi doonaan laa yudlamuun aan laga dulmiyi doonin fasila liidka yar ee labsati marka ku jira fasila liidka yar timirta ilaa saddex waxyaabood baa qur'aanku ka isticmaalay alfasiiru wاlqidmiiru wاnnaqiir markaa fasiilka waxa la yidhahdaa timirta haddaad lafteeda eegto wabtusimu sabiila si dheraro ayay u seexan tahay markaa sidaas irdinta ay ku taallo in yar oo liido dun aad moodo ayaa ku dhex jira taasaa la yidhahdaa fakiin sidoo kale luqada carabiga fakiila waxaa la yidhahdaa dubaalada ayaa la yidhahdaa haddii la yidhaahdo badmiirna waxa weeyaan lafta timirta xuubka saaran ama lafta timirta saa gu taqdo jaf baa ka kacaya xuub baa ka gox kacaya kaasna badmiir baa la yidhahdaa naqiirkana waxaa la yidhahdaa bartamaha lafta timirta waxa ku yaalla dalool yar ood mudaymir badda u dalooliyey waana halkuu ka baxo geedka timir markay carruurta haysama goon jirin oo jirasanta macaan yar bay yeelan jirta marka halka geedu ka baxayo ma og allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala fatiya qadar yar liidka maaragtay xuubkaa yar liidkaa yar ee lafta timirta ku jira lagama dulminayo baa yihi subxaanahu watacaala qofna waman kaana qofka ahaaday fii haadihi kan dhexdeeda adduunyo acmaa mid ku indhala oo xaqa ka indhala ma qof iska indhala acmaa mid ka indhabeelay xaqa wa huwa qofkaasi fi aakhiro dhexdeedana acmaa kii sii indhala weeye acmaa kii indhala weeye macnaa hadduu aakhira duniyadan uu ka indhala yahay xaqa aakhirana waxaa ilaahay ku ciqaabayaa uu indhala uu xaqa ka indhala yahay wa adalu isaga ayaana ka lumisaan badan amba ku anfasho badan sabiila xag dariib la marana allah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wain kaaduu waxay ku dhawaadeen nebi oo kuwan mushrikiinta ahi layaftinuunaka inay kaa fitneeyaan can iladii kii inay kaa fitneeyaan awxaynaa aanu waxyoonay ilayka adiga aanu ku waxyoonay way sigeen baa la leeyahay laakiin de kugumay samayn wain kaaduu waxay sigeen layaftinuunaka inay kaa intii fitneeyaan can iladii kia waxayna aanu waxyoonnay ilayka adiga aanu ku waxyoonnay oo maxay sidaa u doonayaan litaftariya si aad ugu abuurato calaynaa korkayaga hayrahu isaga mid aan ahayn hayrahu isaga mid aan ahayn waidan hadday sidaa yeel haddaad sidaa yeeli lahayd waidan law iftarayta calayna haddaad annaga nagu been abuuran lahayd latakhadoog waxay kaa dhigan lahaayeen khaliila saaxiibbay kaa dhigan lahaay war waa gaaladii soo arkimays hadda waa nebi maxamedo kama suurto gasho laakiin haddii aad been abuurasho samayn lahayd waxaanu ku waxyoonay waxa ka duwan saaxiibbay kaa dhigan lahaay annaga gaalada saaxiibtinimaa naga dhaxay walaaltinimaa naga dhaxays eshaara ya jamaaca waa af muslim baa taas muslim yar gaal goormay walaaloobin abadan kadib wey waa qofaan diinba lahayn watadaanu walaalanay buu ku leey laa ilaaha ila allah walowlaa haddaanay ahaanin baa ilaahay bara walowlaa haddaanay ahaan an sabbadnaaka inaanu ku sugnay an sabbadnaaka inaanu ku sugnay haddaanay ahaanin laqad jibta waxaad sigtay tarkanu inaad ugu iilato ilayhim xaggooda inaad u leexato leexasho shay ah shay waxoogaa inaad ugu leexasho dartanu inaad ugu iilato ama ugu leexato ilayhim xaggooda leexasho shay ah leexashadaasoo shay ah amba shay inaad u leexato waxoogaa shaygaasoo qaliilaa yar taasaad u dhawaatay laakiin hawlaa baa taalla oo marnaba rasuulka ilaahay tani kamay suuroodin weeye waa xarfu imtinaac hawlaa ma dhicin allah wuxuuli subxaana watacaala waikaaduu waxay ku dhawaadeen layastafisuunaka inay kaa idan haddii aad u ihan lahayd idan haddii aad u leexan lahayd xaggooda la adabnaaka waxaanu ku dhadhansiin lahay dicifa alxayaati ay dicifa cadaabi alxayaati nolosha cadaabkeeda labanlaabkeed cadaab baad halkaa gelinaysaa dicifa alxayaati ay dicifa cadaabi alxayaati nolosha cadaabkeeda labanlaab baanu ku dhadhansiin lahay وضعف almamaat ay wadifa cadaabi almamaati dhimashada cadaabkeeda laban laabkii baanu ku dhadhansiin lahay maadaama nin weyn yahay qof weyn de qofka weyn khadigiisugu weynaanaya ninka shaksiga caadiga jafka u gafo amba leexashada u leexdaa waxaa loo arkayaa jaf caadi ah laakiin qofka qof dadka masarada sarreeyo oo musiiba adiga awlaadka dad maanta karkaar weydaarato oo suug noqoto laa ilaaha ila allah dadka laakiin inkastoo tuub noqda in loo yaabi maaya ummahaatulmuminiinka ood garanaysa adag markaa qofku maaragtay shanigiisu wan yahy martabadiisu ay weyn tahay jabkiisuna wuu ka duwan yahay dadka kale jabkooda ilaahay subxaana watacaala sidaas wain kaaduu waa maaragtay eh, uma laa tajidu maad hesheen uma laa tajidu maad hesheen laka ay linafsika umaad hesheen calaynaa korkayaga umaad hesheen nasiira mid kuu gargaara oo nooga kaahiiliya wain kaaduu waxay ku dhowaadoona istigeen layastadizuunaka inay kaa bidiyaan min alardi arlada inay kaa firdhiyaan ayay ku dhowaadeen liyukhrijuuka si ay kaaga saaraan minhaa ay min almaka min maka waayo ilaahay baa subxaana min maka inay kaa saaraan bay ku dhowaadeen ilaahayna wax ma arkaas oo kale allah wuxu uhi subxaana wa tacaala waidan kaa saari lahaayeen waa idan hadday kaa saari lahaayeen laa yalbasuuna kumay nagaadeen khilaafaka adiga dabada ilaa qaliila muddo yar mooye markaa tafsiirka ah waxaynu ka dhignay markay kufaaru quraysh ay hamiyeen biikraaji rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam marka ilaahaynu baabinna culimada qaarkoodna waxay leeyihiin eh, maarkaysa waa maka markii rasuulka ilaahay tabooka uu gaadhay ayaa de kuwa munaafiqiintii ay isku dayeen inaanu kuma noqonin madiina tafsiirkaasina wuu jiraa laakiin de suuradda soomaki maaha tafsiirka hore raa insha allah laa yalbasuuna kumay nagaadeen waidan ay law akhrajuuka in akhrajuuka dheh hadday ku saari lahaayeen laa yalbasuuna kumay nagaadeen khilaafaka adiga dabada ilaa qaliila in yar mooyaane sunata man ay ka sunati man sidaa dhawaa binafci khaas waxaa lagu nasbiyey kumay nagaadeen dabada in yar mooyaane oo taasina maxay tahay sunata man ay ka sunati man mid caadadii oo kale weeye taasina qad arsalnaa aanu diray qablaka adiga hortaa min rusulina markii la saaray sidaasaan ugu yihinay amba istabic raac sidaada istabic raac sunata man mid sunihiisa raac qad arsalnaa aanu diray qablaka adiga hortaa oo min rusulinaa ah amba sunnata man ay sanna allaahu alla wuxuu jideeyey oo uu sidaa u yeeli lahaa hadday kusaaraan inuu halaago sunnata man mid sunnihiisa ayuu alla jideeyey uu ugu hiiliyey macnaa qadaabsan lahaanu diray qablaka adiga horta oo min rusulinaa ah macnaha waxa weeye sunnuhu muxuu yahay waa ilaahay subxaanahu watacaala hadalkii uu kula dhaqmay radiogii rusushiisa ka hor yimi iyo kuwii rumeeyey marka caadada ilaahay amba sunnaha alle wuxuu ahaa waa caado qaabkuu ilaahay kula dhaqma waxay ahayd kii rumeeyeyna inuu u gargaaro kuwii u beeniyeyna rabbi inuu halaago subxaanahu watacaala walaa tajidu una heli maysid lisunnatina annaga dhaqanka iyaga sidaas ah inaan awriyadayada u hiilinno kuwa ku kufriyana aanu baabino walaa tajidu uma heli doontid nebi muxamedow bisunnatinaa caadadayada amba dhaqankayada sidaas ah taxwiila bedelid amba wareejin aqim oog nebiyow asalaah salaada oog oo tuko liduluuki shamsi laamkani bimacnaa min weeye liduluuki shamsi ay min duluuki shamsi qoraxda laalaasigeeda laga bilaabo janjeeftigana buluug waxale waa janjeeftiga markay qoraxdu ka janjeefsato baxsamaha samada waa duhurka laga bilaabo wey min duluk liduluuki shamsi ay min duluuki shamsi qoraxda laablaabsigeeda ama janjeeftigeeda laga bilaabo ilaa gasaqi leyli ilaa habeenka madowgiisa ilaa gasaqi leyl ilaa habeenka madowgiisa salaadii og afar salaadoodda halkaa ku jira duhurkii iyo casarkii maqribka iyo cishaa'iga oqorka qulaylkii ah oolaamkani bimacnaa min weeye bimacnaa bacdana wuu noqdaayo aqim oog asalaata salaata liduluuki shamsi ay bacda duluuki shamsi qoraxdu markay laalaabsato ee bartamaha samada ay ka janjeersato dabadeed oog ilaa wasaqi leyli habeenku markuu ka madoobaa ilaa wasaqi leyli ilaa habeenka madowgiisa wa qur'aana alfajri wa asin oog qur'aana alfajri waa beriga qur'aankiisana ay wasalli tuko salaata alfajri qur'aan baa markaa laga cabiray salaatii subax waayo dee waa rukni min arkaanihaa weeye qur'aanku markaa waxaa la yidhahdaa wa min badi ayaa la yidhahdaa idlaaqi ljuz'i wa iraadati lkulli bimacnaa wa asim oog qur'aana alfajri waaga amba maaragtay waa beriga qur'aankiisa macnaha salaada subax tuko weeye ina qur'aana alfajri waaga qur'aankiisu amba waa beriga qur'aankiisu bimacnaa salaada la tukadaa kaana wuxuu ahaaday qur'aankaasi mashhuuda mid loo yimaado lasoo xaadiro malaa'igta habeenka niyata subaxii maalinimada kula joogaysa ayaa kulmaya yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu billayli wa malaa'ikatu binnahaar wayajtamicuuna fii salaati subxi wa fii salaati alcasri labadaas salaadoodba kulmayaane isbedelayaane qolo waliba qoladii caawa kula joogtaynasasaasii maalinimada kula joogtayna ay anbadahayaan ay imanayaan wa min allayli habeenka qayb ka midana ah. wa min allayli habeenka xaggiisana fatahajad tuko bihi laylka tuko amba bihi ay bilqur'aani ku tuko wa min allayli habeenka qayb ka midana fatahajad tuko bihi ay bilqur'aani ku tuko tahajudka waxaa la yidhahda uma salaad loo soo toosay un wey salaad loo soo kacay salaatu bacda naw naafira xaalu yahay tahajudkaasi dheeraad laka adiga ku ah oma rasuulka ilaahay buu gaar ugu waajib ahaa salaatu leylku waa qowl ay culimada in badani ku fasireen ibn kariir adabrina uu raajaxay weeye casaa wuxuu mudan yahay an yabcasaka inuu ku joojiyo rabbuka rabbigaagu inuu ku joojiyo maqaama inuu alle ku joojiyo maqaamkaasoo maxmuuda la ammaanay waa maqaamu shafaaca maqaaman maxmuuda inuu alle ku joojiyo waqulna nebiyow rabbi rabbigayow adkilnii ijabi mudkhala sidqin run gelinteed waa idkhaal waa masa waqul waxaad tidhaahdaa rabbi rabbigayow adkilnii ijali mudkhala sidqin run gelinteed macnaa gelin af ah gelin wanaagsan maka wa akhrijnii ilaahayow iga saar mukraja sidqin saarid wanaagsanna amba wa adkilnii ilaahayow jali qabriga mudkala sibqin gelin wanaag amba run gelinteed wa akrijni igana saar qabriga iga soo saar mukraja sidqin run soo saarideed macnaa soo saarid wanaagsan weeye wajcal lii ilaahaw min ladunka agtaada suldaana iyeel nasiira macnaha gargaaro ah ilaahay oo iyeel aan ku badbaado weeye maqul waxaad tidhahdaa nebiyow qoomaku maka galay jaa waxaa yimi alxaq baa yimi wasahaqa wuu baabaaya albaail ina albaatila baatilku kaana wuxuu ahaa laysahuqa mid baaba'ow wanunazilu waxaanu soo dejinnaa baa ilaahay leeyahi subxaanahu watacaala min alqur'aan qur'aanka xaggiisa waxaanu ka dejinayna wanunazilu waxaanu kasoo dejinnaa min alqur'aani maa baan kasoo dejinaynaa huwa isagu shifaaun ah wa raxmatuna lilmu'miniina u ah marka midkaasi waa bayaamiya nasilu waxaanu soo dejinaa maa baanu soo dejinaa huwa isagu shifaauna wa rahmatun ah oo min alqur'aani ah waaba qur'aanka oo lilmu'miniin walaa yaziidu ma siyaadiyo alaalimiina kuwa aalimiintaano siyaadin maayo ilaa khasaara khasaare mooyaane oo markay kufriyaan waidaa ancamnaa haddaanu u nicmayno cala alinsaan insaanka haddaanu u nicmayno acrada wuu jeegtaa wanaaa wuxuu laabaa bijaanibihi dhinaciis afkuu marooriyaa wey wanaaa wuu laabaa bijaanibihi lugunta ayuu gudbaa sabba waidaa masa hadduu taabtahu insaanka ashar sharku markuu taabtana kaana wuxuu ahaaday ya-uusa mid quufasho badan oo calaacal badan kul waxaad idhahdeen nebiga kullu mid waliba yacmalu ha ku camal falo calaa shaakilatihi dariiqadiisa iyo xaaladiisaas farabbukum rabbigiina calamu kii ku cilmi badan weeye iman buu ku cilmi badan yahi huwa isagu ugu hanuun badan xasabiila xagga dariiq ugu dariiq toosan wayasaluunaka nebigo waxay ku weydiinayaan can iruux ruuxda ayay ku weydiinaya ruuxanaynu kula nool nahay kul waxaad tidhahdaa aruux ruuxdu min amri rabbi rabbigay arrinkiisa u gasha arrimaha rabbigay waxaana wuxuu yahay ilaahay unbaa yaqaana wamaa uutiitum laydin mana siinin min alcilmi xagga cilmiga laydinkama siinin ilaa qaliila in yar mooyaane wallahi lain shinaa haddaanu doonno nebi muxamado lanadhabanna waanu la tegi oo waanu la tegi biladii shii awxayna aanu waxyoonnay ilayka adiga aanu ku waxyoonnay uma laa tajidu mala heli doontid laka ay nafsika uma heli dootid bihi ka aanu qaadnay calaynaa korka iyaga wakiila mid maaragtay loo cuskado ilaa laakine qadar abqaynaa waanu baaqi yeelnay qur'aankii oo maanaan qaadin raxmatan liajli raxma baanaan u qaadin raxmad daraaddeed oo min rabbik ina fadlahu ilaahay fadligiisu kaana wuxuu ahaaday calayka korkaagana ku ahaaday kabiiraa kii weyn qul waxaad idhahdaa nebiyow lain ijtamacati linsu insugu hadday kulmaan iyo waljinnu calaa an yaatuu inay la yimaadaan hadday ku kulmaan bimili haada kan oo kale alqur'aani ah laa yaatuuna la iman maayaan bimili walaw kaana haba ahaado bacduhum barkoodba libacdin barka kale ha u noqdo dahiira kuwii caawiye amba u kaalmeeye wallahi laqad sarafnaa waanu soo celcelinay linnaasi dadka waxaanu ugu soo celcelinay fii haada kan alqur'aani ah min kulli maal tusaale dhammaantii faabaa wuu diiday akaru nnaasi dadka badankoodu ilaa kufuura gaalnima mooyaane waqul qaaluu waxay idhaahdeen lan nu'mina ma rumayn doono laka adiga kuma rumayn doono nebi maxamedow xataa tafjura ilaa aad dilaaciso lana anaga aad nooga soo sheekdo min alardi arlada xaggeeda yanbuuca ilo aw amase takuna laka adiga ay ku ahaato jannatun beer min nakiilin simir iyo wacinabin ah oo fa tufajira aad dilaaciso alanhaara sabogna aad ka soo khilaalahaa beertaa dhexdeeda tafjira dilaacin aw amase tusqira aad dito assamaa samada aad ku soogiddo kamaa sacamta seegatay sheegatay kolka korkaynaga kisaba iyadoo qayba ah gobol ah aw amase taatiya aada la timaado bilaahi alleh iyo walmalaaikati aada la timaado qabiila xaalayyihiin kuwa cad oon arkayno amba qabiila xaalayyihiin marag samiin eh aw amase yakun xataa yakuuna ilaa kaaga ahaado laka adiga baytun guri min sukrufin dahab ah aw amase aad ka korto fi samaai samada aad ka korto walan nuumina mana rumayn doono liruqiyaka koritaankaaga xataa tunazila ilaa aad ka soo dejiso calaynaa korkaaga kitaaba aad ka soo dejiso kitaabkaasoo naqra waanu akriyayno kul waxaad tidhaahdaa subxaana rabbi rabbigay ayaa xumaan ka nasahaaday hal kuntu ay maa kuntu maan ahanin ilaa bashara qof rasuula rasuulah mooyaane qofku maan ahan wax kala de maan ahaan wamaa manaca uma diidin annaasa dadka an yuuminuu inay rumeeyaan id xilligii uma diidin jaahum ilaal huda ilaa an qaaluu hadalkooda unbaa u abacata allahu allama wuxuu soo saaray bashara qof miyuu soo saaray rasuula xali kul waxaad tidhahdaa nebigow kaana hadduu ahaan laha fi lardi arlada malaa'ikatun haddayda ahaan lahaayeen yamshuuna kuwii socda mudma'iniina xaalay yihiin kuwii degan lanazalnaa waxaanu ku dejin lahayn calayhim korkooda min asamaa'i samada xaggeeda waxaanu kaga soo dejin lahay malaka malag baanu kaga soo dejin lahayn rasuulaa ah kul waxaad tidhahdaa kafaa billaah ilaahay baa ku filan shahiida malag baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum inahu alle kaana wuxuu ahaaday bicibaadii ku yahay khabiira ilaah ogaanka ku aweeye basiira arkayana waman yahdi illaahu qofku alla hanuuniyo fahuwa kaasunba almuhtad ah waman yudlil kuu lumiyana falan tajida uma heli doonsid lahum kuwaasi awliyaaa kuwa hanuuniya amba maamula arrintooda min duuni allahi sokadii wanaxshuru waanu kulmin doonaa hum ayaga yowma alqiyaama calaa wujuuhihim wejiyadooda ayaanu kusoo xaadirin doonaayo wejiyada ayay ku socon doonaan cumya xaalay yihiin kuwa indhala wa bukmaa xaalay yihiin kuwii aamusan oo summaa xaalay yihiin kuwii dhagala ma'waahum hoygoodu jahannama weeye kulamaa mar alla marka khabat ay baksido khabat ay baksido zidnaahum waxaanu u siyaadinaa saciira olol baanu u siyaadinaa daalika kaasi ayaa jazaa'uhum ah wuxuu ku yahay biannahum bisababi annahum kafaruu inay kufriyeen daraaddeed ayay kaa ku muteen biaayaatina inay ku kufriyeen oo waqaaluu ay yidhaahdeen aidaa mamata kuna anubcatu miyaana lasoo saari doonaa idaa kuna markaanu ahano cidaaman lafo iyo warufaata burbur ainaa anagu lamabcuusuuna kuwa lasoo saari miyaanu khalqan khalqi xaalaanu khalqigaas shadiida cusub subxaanaka allahuma bixamdi